labadaasuu kala faslin ah oo kala soocaa al-ismu isimkii darbaani duu darbeyni laba nuuc midu saaxiiba weeye nakiratun nakiro weeye wa huwa nakirihiina maa ism weeye shaaca faafay fii jinsihi fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ku faafay afraadaasoo mawjuudin mawjuudin tacaduduhaa afraadda tacadudkeeda la helaa wadaalika mithaalkiina ka rajulin oo kale weeye ow amase muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa tacadudkeeda in la helo wadaalika mithaalkii ka shamsin qorax oo kale weeye halkan waxaan ka gelaynaa isimka in la qaybiyo oo loo qaybiyo macrifo iyo nakiro macno wax ku saabsan weeye waa shay macno ku saabsan oo mafhuum ahaan in loo fahmo ay muhiim tahay faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya oo kala faslinaya maa bacdahu ayuu faslinaa camaa qablahu yuu ka faslinaa al-ismu isimkii darbaani duu darbeyni laba nuuc miduu saaxiibo weeye in mudaaf la soo qadaraa lagu qasbanya si ay isku mudaabiqeeyaan mubtadaha iyo khabarka si ay isku mudaabiqeeyaan alismu isimkii darbaani duu darbayni laba nuux miduu saaxiiba weeye nakiratu weeye ka bedelo wa huwa isimka nakiraha bimacnaa ismigu celi nakiratun hadda waa mu'anas lafdigeedu laakiin isimkii ayaa loo celinaa bimacnaa alsmu annakira wa huwa isimka nakirada ah maa isim weeye shaaca faafay huwa isimkaasu maa isim weeye isimkaasoo shaaca faafay fii jinsin fii afraadi jinsin jinsi afraadiisku faafay waa in mudaaf lasoo qadara sababtoo jinsig tacadudba male isaga maxaa lagu faafaa aljinsu shay-un waaxidun waa hal shay marka wuxuu yidhi wa ama aljinsu falaa yutasawaru fiihi shiyaac jinsi maba la suurayso karo in lagu dhex faafo liannahu shayun waaxid walaa xusula lahu fi lkhaarij waa shay waaxid waaxida khaarijkana wujuudba kuma leba maba kulahaba oo hadi haddii la yidhahdo jinsi macnaheedu waa rajulnimo rajulnimo waa ninnimo almar'atu waa mar'animo islaamnimo wey mar'atun dumarnimo dumarnimadu shay oo keligiis meel istaagamabaah ninnimo keligeed wax meel istaagama maa waa shay macnawi ah. wujuud male marka khaarijka wujuudku ma male wax meeshaan taagan oo la yidhaahdo ninnimo wey ama la yidhahdo dumarnimo wey maba jiraanba waa shay macnahaan loo garo karo bis marka afraad inuu leeyahay iska badaaba afraad maba le Ah, rajulnimo aa lagu yidhi mar-annimo aa lagu yidhi jinsi taasa ah jinsi marka afraad madaleba waa shay macno ah oo maskaxda laga suuraysa karo bis dihniga ah, maskaxdaaduu ku dhex jiraa ajnaastaas oo dhan maskaxdaabuu ku dhex jira maahane shay jinsi ood xagga taagi kartaa male dii lagu ninnimo itus ah, amase dumarnimo itusaa lagu yidhi wax oo macnaaho la fahmi kara weeye shay daatale maaha shay daatale maaha marka waxaad usoo qadari mudaaf oo waxaad leedahay afraad wa huwa isimka nakiradaa maa isim weeye isimkaasoo shaaca faafay fii jinsin fii afraadi jinsin jinsi afraaddiis ku faafay afraadda ka sifee afraaddaasoo mawjuudin la helaayo tacaduduhaa badashadeeda afraad oo tacadudkeedii la helayo fil khaariji laga helayo uu ku faafo afraaddaasoo mawjuudin afraad hadda waa mu'anah oo waa jamacnimadaasa jamacnimadaasa taniidka laga fahmay mawjuudna waa mudaker waana laga sifayna maxayla nactiga nacti sababiya maba isku mudaabaqeeyaan xagga tadkiirka ee taniidka nactiga sababiga iyo mancuudkiisu ma isku mudaabaqeeyaan nacti sababiya iyo mancuudkiisu waxay isku mudaabaqayn jireen oo kaliya laba shay soo ma ajrumiyaba lagu qaatay ajrumiya <laughs> lagu qaatay maxay ahayd aduga hayaxmno labadaas bisa isku mudaabaqay jireen awjool icraab waa isku raacayaan macrifiya nakiro waa isku raacayaan laakin ifraad taniyo jamac tadkiir tanii shantaas ku mudaabaqay maayaan shantaas iskuma mudaabaqeeyaan marka waxaa leedahay afraadaas oo mawjuudin la helayo tacaduduhaa tiroobidooda badashadeediyaa la helaa fil khaariji banaanka laga helaa wadalika mithaalkii ka rajulin nin oo kale weeye rajulin hadda fiiri waa nakiro maxaa yeelay wuxuu ku faafaa jinsiga jinsiga rajulnimo ah afraaddiisa jinsiga oo rajulnimo ah oo nimada ah afraadiisa zayd ah cumar ah camar ah bakar ah axmed ah cusmaan ah maxamed iyo cali iyo ciise ah afraaddaasuu kufaafa faafa afraaddaasuu ku mid kastoo kaa soo baxa hadaa rajulun adleed afraaddaasuu ku faafa jinsika oo rajulnimaa ah, afraadda oo ku rugoobayda afraaddaasuu ku faafaa rajulun haddii la yidhahdo rajulun zayd ah cumar ah camar ah bakar cuhmaan maxamed axmed afraaddaasuu ku faafaa rajulun waa nakiro marka waa nakiro kuwa ku faafa waxaa loola jeedaa ma kala xigaan hadda hadii la yidhaahdo yaa rajulan ninow qof dhii kara maxaa igu yeerta hadduu qof yidhaah oo la yidhaahdo adiga si gaara lakuguma yeerin nin un baan u yeer war anaa rajul la yihah ma dhihi karo kaligayaa la yidhahdo laakiin waa ii yaabta hadduu yihahdo kuma yeerin lama dhihi karo dadka loo yeeray waa kan dii la yihahdo laguma yeerin waa qalab xayla waa ka dhexeeya qof la gar haddii uu yidhahdo yaa rajulan oo u inta yimaado o yihahdo anaad ii yeerto oo uu yidhaahdo maya anugu caliyan ula jeedo wuxuu war cali miya rajul iskale keligiis waxbaan ku leeyahay rajul kullu dakarin baaliqin mid bani aadam ku dhaca ma la kala xigo marka waa ku faafa waxaa loola jeedaa laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara mid la gaaro ma jiro ah, mid la gaaro ma jiro rajulnimo ow muqadarin wa huwa de maa shay weeye shaaca faafa fi jinsin jinsi ku faafa jinsigaoo mawjuudun la hela tacadudu eh, jinsiga fii jinsin ku faafa fii afraadi jinsin dhe jinsi afraadiis ku faafa afraadoo mawjuudin la helayo tacaduduha badashadeeda wadaalika ka rajulin oo kale wey oo amase maa shay way soo qadaro shaaca faafay fii afraadi jinsin jinsi afraadiis ku faafay afraadaasoo muqadarin lasoo qadaraa wujuudu tacadudihaa badashadeedii in la helo ah. oo amase maa shay weeye maa kaloo maxduufaad soo qadare oo maada hor ad ku cadfaydo oo amase maa shay weeye shaygaasoo shaaca faafay fii afraadi jinsin jinsi afraaddiis ku faafay afraaddaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa badashadeeda in la helo ayaa la qadara wadalika mihaalkii ka shamsin qorax oo kale weeye shamsun waa ismun likowkabin nahaariyin waa magac xidig maalinkii soo baxa loo baxshay yansaku wujuuduhu wujuud alleyl yansakhu wujuuduhu alleyl waxaa ashams markii la bixinayey waxaa loo bixiyey likowkabin nahaariyin yansakhu wujuuduhu alleyl xidiga saa sharax noogu keeni doonaa xidig oo maalinkiina soo baxa oo mar alla markuu yimaado habeenka suulinayo magacana saasaa loo dejiy ah, magacaan looma dejin xidig gaar ah midkaan hadda gaarka halkaan ka muuqda keligiis looma dejin ah, xidigaas halkaas ka muuqdo kulul keligiis looma dejin ee waxaa markii la dejinaya loo dejiyey xidig kasta oo maalinkii soo baxa oo mar alla markuu maalin soo baxa habeenka la weynayo a shamsun loo deji lama hayo marka tir afraad fara badan oo jinsigaasu leeyahy afraad badan lama hayo hal xidigaa la haya maalinkii waa hal xaba waxa soo baxa haddii marka waa la qadara haddii la heli lahaa shamsun waa ku rumoobi laha shamsun ilaa ma ogtahay marka hore aysan kala xigin markii la bixinaayay magacana shamsun looma bixin xiddi gaar ah oo laisleeyahay xidigaha kale ha looga oqoonsado sida zayd iyo camar iyo cuhmaan loo baxshay maogtahay zayd marka magac loo bixinayey waxaa la islaha rijaasha kale magac uu uga socon yahay loo baxsho marka shamsu marka la bixinaya saas ma ahayn xidigaha maalinkii soo baxaa magac uu uga soocan yahay ha loo bixiyo looguma bixin ee macno guuda loo baxsho xiddi kasta oo maalinkii soo baxa oo haddii la helo habeenkii la weynaayo xidig saasaa magacan loo dejiyo marka afraadii hadda lama hayo laakiin waxaa la qadara haddii la qadaro in la helo magacan waa ku rumooba shamsun alaleey ah, magacan waa ku rumooba ow amase maa shay weeye ow amase ma isim weeye nakiradii isimkaasoo shaaca faafay fii afraadi jinsin jinsi afraadiis jinsigaasoo muqadarin la qadaraa Eh, waxaa tira afraadda dheh afraaddaasoo muqadarin la qadara wujuudu tacadudiha badashadeeda in la helo wadalika mihaalkii ka shamsin oo kale waa wa macrifatun macrifo weeye nakiratun ku cadfanta nakiratana bedelnimay ku rafcisneen wa macrifatun macrifo weeye hiya macrifadii sitatun lix weeye wahiya macrifadii sitatun lix weeye addamiiru damiir weeye ka bedelo wa huwa damiir maa lafdi weeye dalla tusay huwa lafdigii wa huwa damiirkii maa lafdi weeye lafdigaasoo dalla tusay calaa mutakalimin qof asagu hadlaya ow mukhaadabin qof lala hadlayo ow haa'ibin qof maqanoo laga hadlayo haa'ib waxaa loola jeedaa qof laga warramayo loolama jeedo goobta ma joogo kan hadlaya iyo kan lala hadlayo hadalka loo haya labadaas waxaan ahayn haa'ibaa la iska yidhahda labadaas waxaan ahayn haa'ibaa la yidhahda duraba halkaanu fadhiya haa'ibaa laleeyahy midka hadlayo hadalku ka soo baxayo iyo kan lala hadlayo hadalka loo hayo labadaas waxaan ahayn haa'ib la yidhahda duraba goobtaba ha joogo mar haddaan hadalka isaga ku wajahnay asaguna uusan hadlayn haa'ibaa la yidhahda marka damiir waxaa la yidhaha saddexdaas mid ka mida wixii tusa qof hadlayo ah, ayuu ku tusay ana ana looma dejin qof kaliya fiiri cid kasta oo hadlayda rag iyo dumar ana u leeyay ah, ana kaatibun ana qaari'un ana jaalisun ana qofka hadlaya inuu adeegsadaa loogu talagalo haddii uu naftiisa weynaynaa ama jamaaca yihiina inaa u leeyahy ama naxnu u leeyay Oh, naxnu soo ma jeedin naxnu marka waa nooca mukhaatab anta anta iyo waxa lamidkaa ah oo akhawaadeeda waxaa loogu dejiyey qof kastoo lala hadlay cali ciise midna looma deji qof gaara looma deji adiga haddii lagula hadla anta lagu laguleeyay haddii adiga lagula hadla anta a gabar haddii lala hadla anti a gabar kale hadii lala hadla anti a mid kale haddii laga hadla ka bedel anti a laleeyay waa lafdi loo dejiyey qof in lagula hadlo qof gaara ma adiga ah, la raba in lagula hadlo anta ir iskada qof kale la raba in la hadlo anta haddana qof kale la raba in la hadlo anta waa lafdi loo dejiyey qof lala hadla hmm. huwana cid maqan in looga hadla loogu talagal qof maqan iyo hiya iyo wix lamidka oo ma caliya maqan maalan waa laga warrami rabaa waxaa leeya huwa ciisa maqan huwa maxameda maqan huwa cabdulqaadira maqan huwa wax lafdigan huwa ah qof gaara looma deji mid maqana loo dejiyey khalaas ku raba ha noqdo damiir marka waa kaasa wa huwa damiirkii maa isim weeye isimkaasoo dalla dalla tusay maada nakira ka dhig ama mawsuul ka dhig hadda jumladu waxay noqeen waxaad ka dhigtay raaci hadaad nakira ka dhigta sifay noqeen hadaad mawsuul ka dhigta siradii ay kuu noqeen wa huwa damiirkii maa isimkii weeye dalla tusay aad iska leeda markaas daa nakire ka dhigtoo tiraa maa ism weeye isimkoo dalla tusay aada leedahay calaa mutakalimin mid hadlaya tusay ow mukhaadabin mukhaadabin mid lala hadlaya tusay ow haa'ibin mid maqan tusay wa huwa damiirkii imaa mustatirun mid qarsoon inuu yahay wadaalika mithaalkii kalmuqadari kii la qadaro oo kaleba weeye istitaaran asturmid istitaarkaasoo wujuuban waajiban loo nisbeeyey ah, wujuuban waajiban waajiban waa wujuubanta haddii laga sifeeyo masder maxduufa oo mustatirun taasu ay nasbinaydo waa sida uu xaashiyada sajaaxigu u ixraabay istitaaran waajiban o daa waajiban uyi hmm. ama mushtaq mushtaqu awel ama mudaafu soo qadar taas waa mid waxaa kaloo banaan wa huwa damiirkii imaa mustatirun kula mid asturan inuu yahay mid asturan inuu yahay wadalika mustatirkii kalmuqadari midka la qadarayo o kale weeye taqdiiran taqdiir taqdiirkaasoo wujuuban waajiban oo waajiban iyadana la banaan labadaba waa lagu waa laga dhigi karaa oo ismafcuulkan master uu nasbina inaad ka sifaydo iyo ism faacilka mustatir ah master uu ka sifaydo labadaba ku banaan sajaaciyatiisa marka kuu qoran haddaad rabto iska raaci karta wa huwa damiirkii imaa mustatirun mid qarsoon inuu yahay wadalika damiirkii mustatirka ahaa kalmuqadari kan la qadarah oo kale weeye taqdiiran taqdiir taqdiirkaasoo wujuban waajiban oo waajiba wadalika mustatirkii kalmuqadari midka la qadarah oo kale weeye istitaaran istitaarkaasoo wujuban waajiban waajib ah fii naxwi aquumu anaa istaaga naxwigeeda lagu qadara muqadar ism mafcuulka ku tacaluja wa naquumu anagaa istaagayna naxwigeeda lagu qadara aquumu waa ficil mudaaric mise lagu bilowday faacilkiisi waa damiir musatir waajibna u astura naquumu waa ficil mudaaricun nuun lagu bilowday oo xarfunaytayn nuun noqday faacilkiisii waa damiir mustatira oo waajib oo suranoo naxnu lagu soo qadara ow jawaasan ow istitaaran asturmid ayuu asturan yahay istitaarkaasoo jawaasan daa jawaasin banaanaasho u saaxiib ama istitaar jawaas ah ayuu asturan yahay wadalika kii jawaaska istitaarka aha asturnaa fii naxwi zaydun zayd yaquumu waa istaaga oo kale wey fi naxwi zaydun zayd yaquumu waa istaaga oo kale wey de yaquumu waa ficil mudaaraco ya lagu bilowday xalkii jawaasu iskaga asturanya ow barisun waayo ow baarisun halkuu ku cadfan yahay mustatirun wa huwa damiirka imaa mustatir inuu yahay ow barisun mid muuqa inuu yahay wa huwa damiirka imaa mustatirun mid qarsoon inuu yahay ow barisun mid muuqda inuu yahay wa huwa damiirkii baariska ahaa imaa mutasilun mid la xidhiidha inuu yahay bicaamilihi wadalika mihaalkii kataa-i qumtu anaa istaagaa ta-deed oo kale weeye qumtu qumta qumti waa isku mida wakaai wa kaafi akramaka niyow adaanku karaamayna kaafteed oo kale weeye wahaa'i i qulaamihi ninkii addoonkiisii ha oo kale weeye aw munfasilun ama mid soocan inuu yahay can caamilihi caamilkiisa ka soocan wadaalika mihaalkii ka ana aniga oo kale weye wa anta adiga oo kale weeye wa huwa huwa oo kale weeye wa iyaaya iyaaya oo kale weeye damiirkii baariska ahaa damiirkii baariska ahaa labu u qaybsan yahy damiirkii mustatirkaan labu u qaybsan yahy mustatirkii laba u qaybsamoo waa wujuub lsitaar iyo jawaasu lsitaar baariskiina laba u qaybsamo muttaصilu bicaamilihi iyo wa munfasilu can caamilihi labadaas uqaybsama muttaصil haddii la yidhi waxaa loola jeeda caamilkiisa lanna damiira laa yatasilu ila bicaamilihi damiirba waxaan caamilkiisa in lama xariifsado damiirba sidiisaba waxaan caamilkiisa in lama xariifsado lama arag damiir la xiriira waxaan caamilkiisa ahayn marka labadaas uqaybsanya wa huwa damiirkii baariska imaa mutasilu mid la xidhiidha inuu yahay bicaamilihi wadalika mihaalkii ka taai qumtu waan istaagay ta'deed oo kale weyn haddee taadaasu waa faacil caamilkeedii la xidhiirtaho waa ficilka oo qaama ah wa kaafi akramaka oo kale weeye akramaka kaaftaasu waa damiir waa mafcuulu oo ficilkii nasbiyey la xidhiirtaa waa akrama wa haai ghulaamihi ninkii addoonkiisii ghulaami haaduna waa mudaaf ilayhi mudaafkii hoos dhigay la xidhiirta mudaafka ila caamil u ah aw munfasilun baariskii mid soocan inuu yahay can caamilihi ka soocan wadalika mithaalkii kaana wa anta wa huwa wa iyaaya oo kale wey ka ana oo kale wey munfasilki ana oo damiir mutakalim ah anta oo damiir mukhaadaba ah huwa damiir gaa'iba ah wa iyaaya mutakalim xaalatu nasba ah walaa faasla soocid jaa-izun mid banaan ma ahaanin walaa fasla soocid lidamiiri la sooco jaa-isun mid bannaan ma ahan maca imkaanilwasli xidhiirin suurtagalnimadeedana la sooco walaa fasla soocid lidamiiri la sooco maca imkaanilwasli xidhiirin suurtagelnimadeeda la jirkeedana la sooco jaa-izun fasligaas mid bannaan ma aha laadaa khabarkeeda maxduuf walaa fasla soocid lidamiiri soo qadaro damiir la sooco maca imkaani lwasli xiriirin suurtagalnimadeeda la jirkeedana la sooco jaa-izun mid banaan ma ah damiir maxaa loo deji liiqtisaari lkalaam hadalka in la soo gaabiyo mutasilka iyo munfasilka waxaa gaaban mutasilka meel kasta oo damiir mutasila suurtagal uu yahay munfasil lagama ogola sababtoo ah maqsuudkii loo dejiyaa luma maqsuudkii loo dejiyey muxuu ahaa liqtisaari اlkalaam hadalka in la soo gaabiyo mutasil iyo munfasilna mutasilkaa gaaban meel kasta oo u suurtagal noqdo damiir mutasila ah, munfasil kuma banaan ilaa meelo laba meelood meeloodoo lasoo istatnooda maahane walaa fasla soocid lidamiiri la sooco maca imkaani lwasli xiriirin suurtagelnimadeed la jirkeedana la sooco jaa-isun mid banaan ma ahan ilaa fii naxwi lhaayi ha-dii wixii lamida maahane haadaasoo min salniihi salnihi xaggiisa ka ahaatay bimarjuuxiyatin maca marjuuxiyatin laga raajaxsanaan la jirkeedana la sooco haada oo salnihi xaggeeda ka ahaatay wuxuu ula jeedaa ficil kasta oo laba mafcuul nasbiya oo aan labadaas mafcuul asalkoodi mubtadiyi khabar isku ahayn saas ula jeeda ficil kasta oo laba mafcuul nasbiya isagaa sharaxna noogu keeni doona labadaas mafcuulna asalkoodii mubtadiyi khabar uusan isku ahayn haddii labadi mafcuul ay noqdaan laba damiir shuruudna la helo shuruudu sheegi doonaahe waxaa bannaan inaad faslido iyo inaad xiriirido inaad waslida waa sidaan salnihi inaad faslidaana salnii iyahu waayo labaduba kuu banaan labaduba kuu banaan laakiin in la fasliyaa waa marjuux waa laga raajixsany in la fasliyo waa marjuux ah, bimarjuuxiyatin maca marjuuxiyatin laga raajixsanaan la jirkeeday ku banaan yihin fasligii ah, laga raajixsanaanna lagu fasliyo hmm. iyo wadanantukahu wa min danantakahu haada oo ka ahaatay danantukahu iyo wa kuntahu haada ka ahaatay birujxaanin maca rujxaanin raajaxsanaan la jirkeeda ayaa la fasli karaa tan iyo wa danantukahu iyo wa wal ilaa walha lamida haadaasoo min salmiihi ka ahaatay bimarjuuxiyatin laga raajaxsanaan la jirkeeda ayaa la fasli karaa wa danantukahu haadaasoo min danantukahu danantukahu xaggeeda ka ahaatay salmihi ku cadfanta haadaasoo min salmihi ka ahaatay wa danantukahu wa min danantukahu danantukahu xaggeeda ka ahaatay iyo waa kuntahu kuntahu xaggeeda ka ahaatay birujxaanin maca rujxaanin raajixsanaan la jirkeeda aa lagu fasli karaa tan tana macnaheedu waxay tahay dhanamtukahu waxaa loola jeedaa ficil kastoo laba mafcuul nasbiya oo labada mafcuul asalkoodii mubtadii khabar isku ahaa dhanamtukahuna waxaa loola jeedaa kaana iyo khawaadeedii khalaas waa labadaas danamtukahu waxaa loola jeedaa ficil kasta oo laba mafcuul qaato asalkood mubtadi khabar isku ahaa kunta huna waxaa loola jeedaa kaana iyo khawaadeedi kunta waxaa loola jeedaa kaana iyo khawaadeedi kuwaan waa la wasli karaa waana la fasli karaa dhanantukahu waa wasligii dhanantuka iyaahuna waa fasligii kuntahu waa wasligii waa iyadoo la xidhiiriyey kuntu kuntuhu iyaahu waxaad tidhahdaa kun eh, kun eh, kunta maya eh? maya kunta kuntahu mm-hmm. kuntahu waayo kunta iyaahu waayo waa kaana isimkeedii khabarkeedii kunta taaduna waa isimkii haaduna waa khabarkii Ah, kunta iyaahu waa kuntahu aa la rabaa kuntahu intaas waxaan ahayn waa qalab kuntahu muusan indhigayn ha kuntahu aa la rabaa ah, wixii kaleeto waa qalin in lala dabagalo kuntahu waayo oo ta'duna waa isimkii haduna waa khabarkii ha hay wax kaloo imaan karaa hayta tahu hmm. kuntahu aa laga rabaa meeshaan marka waana kaana ikhwaadeeda birujxaanin maca rujxaanin raajaxsanaan la jirkeeda la fasli kara oo waxaa dhihi karaa kunta iyahu ah, kunta iyaahu ya la dhihi karaa yanqasimu waa qaybsamaa alismu isimkii bixasabi tankiiri nakiraynta qadarkeeda iyo wa tacriifi macrifaynta qadarkeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa yanqasimu lismu isimkii waa qaybsamaa bixasabi tankiiri nakiraynta qadarkeedu u qaybsamaa iyo wa tacriifi bixasabi tacriifi macrifaynta qadarkeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsama laba qaybood u qaybsama ka bedelo nakiraateen nakir u qaybsama wa hiya nakiraduna alaslu asal weeye wali haadaa wali asaalati asalnimadeeda darteed aan qadamtuha u hormariyey matniga wa macrifatin wa ilaa macrifatin uqaybsamaa wahiya macrifaduna alfarcu farac weeye walihaadaha walifarciyatiha faracnimadeeda darteed aan aqartuha dib u dhiga sheegidda xaggeeda yanqasimu lismu isimkii waa qaybsamaa bixasabi tankiiri nakiraynta iyo watacriifi wa xasabi tacriifi macrifaynta qadarkeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa nakiratin uu u qaybsamaa ka bedelo wa hiyo nakiradu alaslu asal weeye walihaadaa weli asaaratihaa inay asal tahay darteed aan qadamtuhaa nakirada hormariyey matniga wa macrifatin wa ilaa macrifatin u qaybsamaa wa hiya macrifaduna alfarcu farc weeye walihaadaa ay welifarciyatihaa farcnimadeeda darteed aan akartuhaa xagga sheegidda ku dibdhigay matniga faama nakiratu nakiradii fahiya nakiradii cibaaratun ka waramid weeye camaa isimkii laga waramo shaaca faafay fii jinsin fii afraadi jinsin jinsi afraadiis ku faafay afraaddaasoo mawjuudin la helayo tacaduduha badashadeeda oo muqadarin ama la qadarayo wujuudu tacadudiha tacadudkeeda helitaankiisa faama nakiratu nakiradii fa hiya nakiradii cibaaratun ka warramid weeye camaa isimkii laga warramo mawsuul ka dhigo shaaca faafay aad iska leeda markaas siladii ad ka dhigeen haddaad nakiro ka dhigtood tiraahdo fahi fa hiya nakiradii cibaaratun ka warramid weeye camaa isim laga warramo isimko shaaca faafay fii jinsin fii afraadi jinsin jinsi afraadiis faafay afraadaasoo mawjuudin la helaayo tacaduduha badashadeeda afraad badan oo afraad iyagoo badanaaba la helaaba uu ku faafay rajulun haddaad tidhaahdo afraaddiisii oo fara badanaa la hela jinsiga oo camar iyo cuhmaan iyo zayd ah ow muqadanin ow amase shaaca waa faafay fii jinsin fii afraadi jinsinuu ku faafay afraaddaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudiha wujuudu tacadudiha badashadeeda ayaa la qadara in la helo ka soo qaad in la helaa laleeyay falawalu mid ka horeeya oo ku faafay afraad jinsi afraaddaasoo mawjuud uu yahay tacadudkeedu ka raajulin rajul oo kale weeye rajul markaad ku dhawaaqdo wuxuu ku faafayaa afraad fara badan oo wujuudkoodiiba la helo haddaba joogaba oo camar iyo cusmaan iyo zayd iyo maxamed iyo axmed waa kuwaana afraaddan o dhan ku faafa ha iyaga dhabuu ka dhexeeya fa inahu rajulu ku yidhi mawduucun waa mid la dejiyey limaa liman isma loo dejiyey dheh maadu waa bimacnaa man maanta bimacnaa man wey ilaa maa asalka xay aheyd kayru caaqil man maxay aheyd caaqil rajulkana yaa iska leh caaqila iska leh rajul marka waa man macnaheedu fa inahu rajulka mawduucun waa mid la dejiyey limaa ey man shay ayaa loo dejiyey kaana ahaday huwa manku xayawaanan xayawaan xayawaankaasoo naadiqan hadlaya xayawaankaasoo dakaran lab ah markii la dejinayo rajul qof gaara looma dejin nin cali laydhaha looma dejin nin ciise laydhaha looma dejin axmed looma dejin faaraxna looma dejin geedi iyo jimcalina looma dejin maxaa loo dejiyey markii la dejinayay waxaa loo dejiyey kullu dakarin baaliqin min bani aadam meel alla meeshii lagu arko daker oo bani aadamka ka mid oo qangaara khalaas rajul alaleey rajul rajul alaleey markaasuu yihi fa rajul mawduucun waa mid la dejiyey lima ay liman qof ayaa loo dejiyey kaana ahaday huwa manku xayawaanan xayawaan xayawaankoo naadiqan hadlaa xayawaankoo dekeran lab ah fa kulamaa mar kasta fa kulamaa fa kulamaa adawaadkay ka mid ahaa jirta xuu ahaa axmed nuur hmm, waa runta eh, meel kaletaan ka rabay maxay ka mid ahay eh? eh? kulamaa ah. haye adawaatu shardi kayru jaisina ay ka mid aheyd ma anagaan muwasilka kusoo tirin ya imisay ahayd adawaatu shardi kayru jaisin lixay ahaayeen kitaabku meequ dhigay korkana meeqa laga keena meeqa cadadan kaa raba saddex udhigay saddexna korka looga dara sax lixay ahay wixii in lasii daaya waa dhibaato kaas in lagu laabto laga warqabo weliba muwasil kuma jiro Ah, muwasil intaan kitaabkan ku jirno su-aalihiis waa ku socon ah, la muwasil juhdi gaaraan ku bixinay mabtiin in misaan dadaal ku bixinay kaas ah, kaa sida faataxa loo fixifiyaa la raba hmm. waaye wuxuu yidhi sheiku fa kulamaa mar kasta oo wujida la helo min hada aljinsi jinsigan xaale uu ka mid yahay waaxidun mid la helo fa haada alism isimkan oo saadiqun waa ku rumooba calayhi waaxidka korkiisa adiga banu aadanka nin kamida keen xayawaan naadiq oo mudakera keen caligaa soo istaagay haadaa rajulo cumaraa yimid haadaa rajulo camaraa yimid haadaa rajulo maxamedaa yimid haadaa rajulo axmedaa yimid haadaa rajulo kull midkii la helaba waa ku rumooba magaxi rajul waa la dhihi karaa intaasaa laga rabaa fa kullamaa mar kasta waqti kasta oo wujida la helo min haada jinsi jinsigan jinsigan waxaa loola jeedaa rajulnimada ah, afraad rijaal jinsigaas jinsi rajula ah arujula ah, ah, jinsia arujula waa kaasaa jinsigu rajulnimada waa xataa rajul maaha waa rujuulada rujuuladaa la idhaha jinsi afraadda marka mid ka mida markii la helo fa haada lismu isimkan oo rajul ah saadiqu waa ku rumooba calayhi waaxidka korkiisa waani midka labeeya oo ah maa shaaca fii afraadi jinsin muqadarin wujuudu tacadudiha kii labaad wey waa lafdi markii la dejinayo tacmiim loo deji afraad badan inuu ku dhaco laakiin afraaddii aan khaarijka laga helin ah, lagama helin waani midka labeeya ka shamsin oo kale weeye fa inahaa shamsada mawduucatu waa mid la dejiyey limaa shaya loo dejiyey maada maanta bimacnaa man maaha ilaa shamsadu waa kayru caaqil soo Ah, marka bimacnaa man maahane asalkeedii ku socotaa calaa asliha ay ku socotaa leedahay calaa asliha ay ku socotaa fa inahaa shamsadu mawduucatu waa mid la dejiyey limaa shaya loo dejiyey shaygaasoo kaana ahaaday kawkaban xidig xidigaasoo nahaariyan maalin loo nisbeeyo maalinkii soo baxa xidigaasoo yansaqu uu suulinayo duhuuruhu muuqashadiisu wujuuda leyli habeen in la helo xidig oo maalin oo hadduu soo muuqdo la weynayo habeenkii a magacan loogu talagal ah, waa jiraan xidig maalinkii soo muuqdoon haddana habeenkii aan habeen waxa weyan aan habeenkii maalinka inta muuqdo aan asagu suuli karin habeenka keligiis oo xidigo xoogaa roonroonaa jira maalinkii marmar muuqdo waqtiga subaxa hore iyo galabta dambe qorraxdu markay sii dhacaydo iyo kuwaas maaha kuwaas laga hadli maa kuwaas iyaguma suulin habeenka ah, habeenkii waaba la joogayaan qoraxda markay dhacdayba soo xoogaabaan iyagu oo habeenka leelayba xoog usii muuqaay hadda fiiri marka waagu si fiican u beriyo xidigihii waaweyna waa muuqdan soo ma ayaga marka joogitaankooda habeenka ma suuliyo ee waaba kusii muuqdaanba qoraxdu markay sii dhacayba xidig xidig weyn xidig weynu inta ka muuqda maarag oo marna inta ka soo baxa oo cirka dhexdiisa aan marin oo qiso dheer leh oo sheekada soomaalida ka sheekey xidigaas xidigaas oo kale oo maalintii waad arkeen laakiin joogitaankiisu habeen ma suuli karo habeenkiiba si fiican usii muuqaaba ha habeenkiiba si fiican usii muuqaaba hmm. kaas maan marka markaasuu yidhi fa inahaa shamsada mawduucatun waa mid loo dejiyay limaa shay shaygaasoo kaana ahaaday kowkaban xidig xidigoo nahaariyan maalin loo nisbeeyey xidigoo yansaqu uu suulinayo duhuuru muuqashadiisu wujuuda leyli habeenkii la helidiisa fa xaquhaa shamso marka xaqeeda fa xaquhaa magacaas shamse xaqeeda an tasduqa sidquhaa ku rumoobiddeeda weeye calaa mutacadidin shay fara badan ay ku rumowdo magacaas shamse marka xaq waxay u leedahay afraad fara badan inay ku rumowdo afraad fara badan inay ku dhacdo ay ku rumowdo fa xaquhaa xaqu shamsi shamse xaqeed an sidquhaa ku rumoobideeda weeye calaa mutacadidin shay fara badan ay ku rumowdo kamaa sidiina ay ugu rumowdo ana rajulan rajulan kadalika saas u ahaaday rajulan sow afraad badan kuma rumoobin camar cuhmaan maxamed khaalid sow kuma rumoobin shamsana saasa xaqiidu ahaa hayaxay ugu rumoobi weydo waaye wa inamaa wax kale maahan takhallafa waa maqnaaday dalika ayisidqu inay ku rumowdo ayisidqu ku rumoobidii waa maqnaaday min jihati cadami wujuudi afraadin afraad helideed helidaas weynta la waayey xaggeedu ka maqnaada afraadyaa la waayey ee haddii la helo shams waa la dhihi lahaa ha afraad fara badan oo xidiga ah oo markay soo baxaan habeenka suulaayo taasaa la waayey halkaasay ka maqnaatay marka kurmoobidii halkaasay ku maqnaatay waa inamaa wax kale ma ahan takhallafa waa maqnaaday daalika ay sidquhaa calaa mutacadidi inay shay fara ku rumowdaa waa maqnaaday min jihati cadami wujuudi afraadin afraad la helideed helidaas weynta la waayey xaggeedu ka maqnaaday afraaddiyaa la waayey wuu ku rumoobi lahaa fil khaariji banaanka laga waayey maskaxda waa lagu hayaa maskaxda waa ku jirtaa afraadi xidig ah, maalinkii hadduu soo baxo habeen la weynaayo maskaxda waa laga fahmaa laakiin banaankii hal midaa la haya ah, wax mutacadida waa laga waayey saasay ugu rumoobi diiday marka fi lkhaarijiya laga waayey cadamka ku tacalluj walow wujidad haddii la heli lahaa lamada helina hadda lama hayee lana heli ma doonee lamada heli doonee laba shamsa dhici me tanaa mar xagga kasoo laaba doonta ay usii socoto laakiin waxa weeye laba iyagoo iyo iyagoo saddexa maya ma jiraan walaa wujidad haddii la heli lahaa afraaddaas hiya afraaddeed celina naami faacilka walow wujidad afraaddii hadii la heli lahaa lakaana wuxuu noqon lahaa haada lafdu lafdigan oo shamsa ah saalixan mid u suubadaa lahaa lilafraadi afraadi u suuba laha waa lagu magacaabi laha ah, waa lagu magacaabi laha walaa wujidad haddii la heli lahayo afraadii lakaana haada lafdu lafdigan wuxuu ahaa lahaa saalixan mid u suubadaa lahaa lilafraadi fa inahu lafdigan shamsa a ah, lam yuudac looma dejin calaa an yakuuna inuu ahaado khaasan mid gaar ah ka zaydin wadaalikaasuna ka zaydin waa zayd oo kale zayd ma og tahay markii la dejinayey zayd magac guudu wax ku lahaa oo rajul ah rijaashuu ka mid ahaa markii la dejinaya waxaa loo dejiyay magac u gaara in loo helo magac u gaar ah in loo helo rajulkan oo uu daato gaara ku dhaca loo dejiy laakiin shamsa markii la dejinayey looma dejin magac gaaroo bal halkan xidig ha loo bixiyo looma dejin ee waxa loo dejiyey xidda kastoo maalin soo baxa oo marka uu soo baxo habeenkii la weyna magacana loo dejiyey hal midaa la helay kiyuu ku dhacay marka hal midaa la helay halkiyuu ku dhacay marka fa inahu lafdigan shamsaa lam yuudac lama dejin calaa an yakuuna inuu ahaado darteeda khaasan mid gaar ah wadaalika mihaalka kan khaaska loo dejiyay ka zaydin oo kale weyn iyo wa camrin camar oo kale winamaa wax kale maahan wudica waa la dejiyey huwa lafdigan wadca asmaa'i ljnaasi jinsiyaalka magacyaalkooda dejintooda aa la dejiyey wainamaa wax kale maahan wudica waa la dejiyey huwa lafdigan wadca asmaa'i ljnaasi ka wai ka wadci asmaai lajnaasi asmaau lajnaas dejintoodoo kale hadda fiiri mawluudun markii la dejina xaa loo dejiyey caruur kastoo la dhalo gabadh iyo wiil wax raba ha ahaado mawluudun aa loo deji shamsuna saasoo kalea loo deji ah, saasoo kalea loo deji in macna caam aha loo deji ah, laakiin caliyun iyo maxaa loo dejiyey afraadda mid kamida ah, hal midoo kamida loo deji hal mid midoo kamida nakira halkaasay nooga harta wa ama almacrifatu macrifadii fa inahaa macrifadii tanqasimu waa qaybsantaa ستة aqsaamin ilaa ستة aqsaamin qaybyaale lixay u qaybsantaa sitate waa man waa mansuubun binasci lkhaafid xadfu jerkiya laga xadfo ee in qasama maba tacadi kara waa in facala waa in facala in facala mafcuul ma qaato ma qaadan karo in facala meeshaad ku arto iska laasim iska dhe wa ama almacrifatu macrifadii fa inahaa way qaybsantaa sittata aqsaamin ilaa sittati aqsaamin qaybyaalo lixay u qaybsantaa alqismu qismigii qismigii alwalu ee horeeyey alqismu qismigii qismigii alwalu ee horeeyey adamiiru damiir weeye ah, lixda kan ugu horeeya waa damiir alqismu qismigii qismigii alawalu oo horeeyey addamiiru damiir weeye wa huwa damiirku acrafu sitati waa lixda midka u macrifo badan hadda kuma dhihin day acrafulmacaarif kuma uusan dhihin ee wuxuu ku yidhi acrafu sita waa lixda midka u macrifo badan mhm. waa lixda midka u macrifo badan lixda midka u macrifo badan kuma uusan dhihin ogow acrafu sitati waxaan rabaa acrafu lmacaarif kuma usan dhis maal acrafu lmacaarif yaa ah ismullah ismullahi yaa moogta macrifa waa garashe waa garasho haddeer fiiri haddii la yidhaha allah miyay dhici karta inad gara weydo ma dhici karto ma dhici karto soo ma laakiin hadda haddaan idhahdo fiir intiinaan iga so horjeeda markaasaan idhi anta qofkaan ula jeeda dulwaba inaan la fahmin a dhici karto soo ma ha waa un nooc garasho la-aana waa laga heli karaa laakiin allah hadii la yidha ishkaal waa dhamaaday gaal iyo muslim waa fahmayaan gaalka xunka ataa isaga kibir udiida waa ogi allah hadii la yidhaahdo inuusan dhagaxaan ahayn waa ogi oo gaal ada la yidhi man khalaqa walain saalta man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna khalaqahuna alcasiiz alcalim yidhahdo yaa cirka dhulka abuuray allah ileyhi saas ileyhi marka allah asaga wax la gara waayo waa ka weyn waxa la garto waa wax loogu gara ogya Ah, fircoon oo dhihi jiray ilaah kale ma ma jiro maa calimtu lakum min ilaahin hayri ah, maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn dadow ini ma ogi anugu aan ilaah aan aqaano dadku inay caabudaan xaqule waa aniga fircoonoo saas dhihi jiray ilaahay wuxuu ku dhaartay inuu ogyahy nabi muuseba ku dhaartay qur-aanka ilahi noogu sheegay ah, nabi muuse ku dhaartay laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati rabbi ilaahay baan ku dhaarahu nabi muuse waad og tahay fircoon ee waa isdhaameynaysaa maujeeda inuusan cid kale aayaadkan soo deji ee uu rabbulcaalamin soo deji ilaahayna muxuu yidhi wajaxaduu bihaa wastayqanadhaa anfusuhum dulman wa culuwa fircoon iyo dadkiisu waa ay og yihiin kibiray u diidayaan juxuud waxaa la idhahdaa alinkaaru bacda cilmi shay adoo og adiidaa la juxuud wajaxaduu bihaa aayaadka nabi muuse way diideen ilahay wajaxaduu bihaa wastayqanadhaa maahna xataa waa malaynayaan wastayqanadhaa anfusu naftoodu waa yaqiinsatay in allah uu soo dejiyo aayaadkan naftoodu yaqiinay hubeen kaasuu leey anaa rabukum lacla marka allah wax la gara waaye ka weyn acrafu lmacaarif wey acrafulmacaarif wey ee lixdaan u macrifo badan yahay wey damiirka damiirna yaa u macrifo badan midka allah loo celiyo damiiroo dhankaasa u macrifo badan midka allah loo celiyo u macrifo badan hmm alqismu qismiga qismiga alawalu ee horeeya addamiiru damiir weeye wa huwa damiirku acrafu sitati waa lixda kanu macrifo badan walihaada walikownihi acrafa sita lixda inuu u macrifo badan yahay darteed bada'tu bi isagaan ku bilaabo ha damiiraan ku hadalkii ka bilaabo macaariftii lixda aheed hadalkii waxaan ka bilaabay damiir walihaada walikownihi acrafa sita lixda inuu u macrifo badan yahay darteed bada'tu waan bilaabay bihi damiirkan ku bilaabay wa cadaftu waa cadfay baqiyata almacaarifi macaarifta inta kaloo soo hartay bihumaan kula cadfay oo tartiib iyo taraaqi tusaya inay ka dambeeyaana lagu tusa xagga martabada iyo derajada humaan kula cadfo tartiib iyo taraaqi kutusaya wa cadaftu waan cadfay baqiyata almacaarifi macaarifta inta soo hartay calayhi calaa damiiri aan ku cadfay bihumaana kula cadfay uma aan kula cadfo tartiib iyo taraaqi tuseed wa huwa damiirkii cibaaratun ka waramid weeye camaa isim laga waramo isimkoo de la tusay calaa mutakalimin qof asagoo hadlaya wadaalika mithaalkii kacana oo kale weeye ow mukhaadabin ama mid lala hadlayo wadaalika mithaalkii kacanta oo kale weeye oo ghaa'ibin ama mid laga hadlayoo maqan wadalika mihaalkii ka huwa oo kale wey wa huwa damiirkii cibaaratun ka waramid weeye camaa isimkii laga warramo haddaa tira waa mawsuul camaa isim laga warramo nakiro ka sifee markaa isimkoo dalla tusay calaa mutakalimin qof hadla wadalika mihaalkii ka ana ana ma og tahay qof gaara looma dejin laakiin qofkii hadlaaya inuu adeegsadaa loo deji anugu haddaan hadla ana aan leeya adu haddaan hadle ana aad leeda hadii ciise hadla ana uu leeya qofkii hadlaaya ana uu leeya hmm, ana uu leeya ow mukhaadabin ama mid lala hadlayo mid lala hadlaayo inuu tusaab loogu talagalay wadalika ka-anta oo kale wey ow qaa'ibin ama mid qaa'iba ah inuu tuso ayaa loo dejiyey oo uu ku tuse oo amase calaa ow qaa'ibin mid maqan oo laga hadlaayo ku tusa wadalika ka huwa oo kale wey damiirka gaa'ibka damaairta waa arki doonaa waa lixdankii waaba tiri doonaa insha allahu lixdankoodaba e ee damiirka gaa'ibka ayaa aada xagga marjica in laga fahmo daruuri ay al kuwa kaleeta de ma ishkaal geli karaan ana haddii la yidhi marjiceeda waa cadi anta haddii la marjiceeda waa cadi laakiin damiirka marjiciisa la raadiyo waa damiirka gaa'ibka bis baladaasna kawaakibka hadday si faafaasan udhigay ah, mutamimada sharxeeda halkaas hadda inaad ka dhergta rabtaad uga dhergeyda khulaasaana wax yar haddaan intii kawaakibka ku tilay wax yaro kamida sheegno damiirka qaa'ibka waxaad leedahay marjiciisu mar wuxuu iska noqdaa macluuma ah, marjiciisu waa iska shay macluuma inaa anzalnaahu fi laylati lqadr inaa anzalnaahu damiirkan kaa loo celina qur-aanka de qof walbaa macluum qur-aan yaqaana ha macluum iskaga laabana waa la yaqaana ah, ko waa mid o mu o mutaqadiman oo ah, mutaqadiman haddii kale sidaas intaa maan qaybin marka hore bal afar kale u qaybi waxaad tidhaahdaa imaa madkuuran inuu u laabto horta shay lasoo sheegay bilafdihi a lasoo sheegay ah, madkuuran bilafdihi a lasoo sheegay wlqamara qadarnaahu qadarnaahu halkee damirku laabana qamarkii oo lasoo sheego lagu dhawaaqay ow ah. madkuuran binadiirihi lama soo sheegin asaga lafdigiisa laakiin lafdi lamidaha lasoo sheego wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ila fi kitaabi walaa yunqasu min cumurihi min cumurihi halkaad u celina ma waxaad u celinaya min mucamarin mid cimri dheer la siiyey miyaad u celine hadda macnaha tanaaqudu kaa noqon haddaad u celido oo waxay noqee mid cimri dheer la siiyey ilaahayna cimriga ka nuqsaaniyey taasna wax dhici kara maa laakiin waxaad leedahay wuxuu u laabanayaa nadiirulmucamar mucamar waa qof cimri la siiyey walaa yunqasu min cumurihina haadaan waxaad u celinaya mucamar qof soo maahan qof cimrigiisa looga soo celi ah, qof aan lasoo sheegin mogta nadiirkiisa lasoo sheegay marka shaksi ad iskaga celina ah, shaksi la cimri dheereeyey soo ma ahayn shaksi cimri la siiyey iskaga celi marka ah, shaksi cimrigiisa la nuqsaamiyey ka dhig oo mucamarka iyo midka cimrigiisa la nuqsaamiyey maxaa ka dhexeeya ee jinsi shaksinimaa ka dhexeya kanuna waa shaksi kanuna waa shaksi kanuna waa shaksi kanuna waa shaksi marka wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihide waxay leedahay dukira binadiiri lama soo sheegin marjiciisa asaga lama soo sheegin meesha loo celina laakiin mid lamida ah lasoo sheegay oo maxkays kala mid yihiin kana waa shasi kana waa shasi ah, waxay leedahay tasadaqtu dirhaman wa nisfahu ah, tasadaqtu dirhaman wa nisfahu adkaad celine masla dirhamkaanad celine kan waaba wada sadaqaysatay waa dirham kale barkiis maxaa ka dhexeeya labadooda waxaa ka dhaxeeya dirhamnidu kaluna lacag kaluna lacag marka waxaa leedahay tasadaqtu dirhaman wa nisfahu damiirkan wuxuu laabanaa dirham kale niskiis tanuna aayadda halkaasa leedahay wamaa yucamaru lama cumri siiyo min mucamarin mid la cumri siiyo cumrigiisa la dheereeyey walaa yunqasu lama nuqsaaniyo min cumurihi cumrigiisa qof cumrigiisa leeda cumurihidan u celina ki cumriga dheeraad ee qofaad u celina nadiirkiisa lasoo sheegaad leeda haye waxaan idhi in lafdigiisa lasoo sheego in nadiirkiisa lasoo sheego in maadadiisa lasoo sheego ah, icdiluu huwa aqrab litaqwa dhe icdiluu cadaalad sameeya huwa halkaad u celin icdiluu ficilkan masderkiisa ad celin huwa cadliga aqrabu litaqwa ad leeda maadadiisa lasoo sheego maadadiisa lasoo sheego iyo in siyaaqa laga fahmo siyaaqa in laga fahmo waa midaan ku bilownay oo ah inaa anzalnaahu qur-aanka u siyaaqa laga fahmay inaa anzalnaahu ah. inaa anzalnaahu siyaaqa laga fahma waa iska macluum siyaaqa laga fahma inaa anzalnaahu aada leeda siyaaqa laga fahma weliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus dhe weliabaweyhi abaweyhidaana kaa loo celina damiirka mayd ma maydaa lagu soo sheegay hadda meesha maya hadda dhaxalaada laga hadla haddaan qof dhiman maa dhaxal imaana qof inuu dha inuu dhintay waa la iska fahma weli abaweyhi meydka labadiisa weli iska leefa mayd ma lama soo sheeginaba laakiin siyaaqa laga fahma marka xagga marjiciisa damiirka qeybka wey waxa dhama xaggaas waxay ahayd meelaha loo celiyo xagga hadda waxaan firaynaa taqdiimka iyo taakhiirka waxaad leedahay imaa an yakuuna mutaqadiman lafdan wa rudbatan inuu yahay lafda hadhow kawaakibka ka qor ah, lafdan wa rudbatan meel hormarta in loo celiyo wlqamara qadarnaahu qadarnaahu halkuu laabana alqamara lafdan wa rudbatan waa ka horeeya wlqamara qadarnaahu lafdan wa rudbatan iyuu ka horeeya waa ka horeeyaho alqamarada ficil maxduufaa nasbiyey ha waana ficilkaasu waa macduuf calayhi qadarnaahudaanu waxa weyan waa waxa rabaa ficilkaas maxduufka waxa wey maaha macduuf calayhi waa mufasarkii wey mufasarkii wey ficilkan oo qadarnaahuna waa mufasir mufasar iyo mufasirna yaa horeeya mufasara horeey qadarnaa alqamara qadarnaahu wey marka lafdan warubatan waa horeeya ko iyo inuu ahaado aw mutaqadiman lafdan laa rudbatan lafdi ahaan u horeeya laakiin rudba ahaan waa dambeeya waidibtalaa ibraahima rabbuhu rabbuhu damiirkan wuxuu laabanaa ibraahim oo ka horeeya laakiin ibraahim xagga dhawaaq uga horeeyahay xagga rudbada waa ka dambeeya ilaa rabbu waa faacil ibraahimna waa mafcuul wa rudbatu lmafcuuli ataakhiiru marka lafdan u horeeya laa rudbatan iyo taas cagsigeed oo tira oo mutaqadiman rudbatan laa lafdan shay lafdi ahaan u dambeeya laakiin darajahaan u horeeya fa awjasa fii nafsihi khiifatan muusa fa awjasa fii nafsihi nafsihi damiirka ku jira waxaa loo celinaa muuse lafdan waa ka dambeeya laakiin rudba ahaan u horeeya ilaa muuse waa waxa weeyaan waa faacilkii waa faacilkii waa rudbat lfaacil ataqdiim afar waxaa ku ah an yacuuda ilaa mutaakirin lafdan wa rudbatan wadalika laa yajuuzu ila fi sitati masaa'ila halasoo qaato waa la yidhaha ah awaabkiikiinu ku qoranta lixdii masalo lixdii masalo carabka iska mari laiska xasuusinaan ka rabna hadhowna xaggan laga qorana waxaa leedaha ko waa damiiru shani damiiru shani damiiru shani gadaal u laabta qul huwa allahu axad huwa halkay u laabane allahu axaday u laabane huwa arinku allahu allah axadun waa mid fii daati wa sifaati wa afcaali wa cibaadati waa mid allah mala shariik khalas huwadan kay u laabatay allahu axad jumladay u laaban ko mubtadaun mufasarun bikhabari mubtada khabarku fasira in hiya ilaa xayaatun addunya in hiya fiiri hiyadan halkay u laabanaya xayaatada oo khabarka mubtada khabarku fasira ha la yidhahda mubtadahan qabarkiisaa fasiraaba in hiya ilaa xayaatun addunya xayaatada u laaban in hiya maa hiya xayaata maahan ad leeda waa damiir u wax ka dambeeya rud kii saddexaadna wuxuu ahaa faacilka nicmo iyo bisa iyo bisa lilaalimiina badalan marka waa goorma waa markuu noqdo damiir marba hadduu damiir noqdo tamyiizka u laabana bedelantu hadda u laabana bisa lilaalimiina bisa huwa bedelaa baas la ahaaday aad leeda bedelka ka dambey u laabana lafdan wa rudbatan aa ka dambeeya kan afraad waxaa tidhahda mutanaazacu waa goorma waa markii caamilka dambe la siiyo qaamaa waa qacadda akhawaakaad leedahay qaamaa alif ku taag qacadan alifa ku taagin qaamaa waa qacada akhawaaka yaa la isku haystaa maanta akhawaaka laysku haystaa waxaa isku haysata qaama iyo qacadda waxaa leedahay marka akhawaakadii waxaa la siiyey ficilkii dambeeyo qacaddo ahaa afaacil looga dhig qaamaa alifka ku jirto damiirka ah halkuu u laabanaa wuxuu u laabanaa akhwaaka oo lafdan rudbatan uga dambayda qaamaa waqacada akhawaaka lafdan rudbatan lafdina waa adiga maqla inay ka dambaydo rudbana macduuf weeye ah, jumlada dambayda jumladan waa inaa macduuf caleyh kaasna wuxuu ahaa afar miyaan mara siinayna majruuru ruba damiirka oo ruba jirto rubahu rajulan rubahu fityatan aad leedahay rubahu rajulan damiirka ruba lagu jaro marjiciis waa gadaal ah, marjiciis waa gadaal hmm kii lixaada noo dhimana kii lixaadna waa kii dhihi jiray kawaakibku waxa weeyaan waa isimka damiir laga bedelo isim kasta oo damiir laga bedelo oo daahir isim daahira damiir laga bedelo hiya alcarabu taqulu ma tashaa hiya alcarabu ka bedelo hiya carabti dhe alcarabu carabtu ka bedelo taqulu waxay ku hadleen ma tashaa waxay rabto mhm. ah, hiyadaanu alcarabi u laabanay waa lafdan rudban uqadam lixdaas waxnayn lama ogolo lixdaas kaliya waa inuu noqdo halkaas kawaakib aad ugu laabanayda ta waay wa yanqasimu waa qaybsamaa huwa damiirkii dheh ilaa mustatirin mid qarsoon iyo wabarizin mid muuqda labadaas u qaybsamaa wa huwa damiirkii waa qaybsama ilaa mustatirin u qaybsamaa iyo wabarizin mid muuqda liannahu damiirkii laa yakluu ka marna ma wadalika taqsiimkaasu haabitun waa sugan yahay si aad u aragtay jaarmajruurku meel ku tacaluqa wadalika taqsiimkii haabitun waa mid sugan liannahu wuxuu u sugan yahay damiirkii laa yakluu ka marna ma khalaa yakluu waay ha khalaa waa marnaaday yakluu waa marnaana laa yakluu ka marnaa ma an yakuuna lahu inay u sugnaato suuratun suurad fi lafdi ay fi talafudi ku dhawaaqidda ku dhawaaqidda inuu lafdi ku leeyahy lagu dhawaaqo ow laa ow laa yakunu lahu ow laa yakunu lahu suratun fi talafud iyo inuusan xagga ku dhawaaqidda lafdi lahayn labadaas mid noqona labadaas mid noqona wadalika taqsiimkaasu thaabitun waa mid sugan wuxuu u sugnaaday liannahu damiir laa yaqluu ka marnaamaa imaa an yakuuna lahu inay u sugnaato suuratun suurad fi lafdi ay fi talafudi ku dhawaaqidda fi talafudiya loola jeeda lafdiga ku dhawaaqidda markan xaashada idiin soo qadara xaashada waan idiin soo fi lafdi ay fi talafudi ku dhawaaqidda in lagu dhawaaqo damiirka owlaa iyo inuusan lagu dhawaaqin owlaa waa maxay owlaa yakunu lahu suratun fi talafud intii oo kale soo qadare owlaa ow laa yakunu lahu suuratun fi talafudi iyo inaan lagu dhawaaqin labada uqaybsana damiir aan lagu dhawaaqin iyo damiir lagu dhawaaqin ah, haddaan idhaahdo haddeer anta qaa'imun anta ma ku dhawaaq aniga haye haddaan ku idhaahdo qum aniga anta miyaan ku dhawaaq hadda anta meeshay ku jirta ogow ah, anta waa ku jirta meesha say ku jirta qum aaba la yidhi qum haddii la yidha anta ma ku jirta ah, ma waa runtiisa wax la yaab le wax la oqoon kara haye ma ku jirta say ugu jirta qum aba lagu yidhi ficilkii waa faacilkiisa awe ha mufrad mudakara oo muqaadaba so amarkiis maahan anta waxaan haynba faacilkiisa ma noqdo marka fiiri anta qaa'imun alaleey fiiri anta qaa'imun markaas waa ku dhawaaq damiirkii soo maha damiirkaas maxaa leedahay waa damiir baaris oo muuqda ila waaba lagu dhawaaqay anta qaa'imun aley lama dhihin waxa lagu yihi qum qum hadda anta miyaa lagu laguma dhawaaqin laakiin meesha waa ku jira waa ku qadaray sababtoo ah ficil keligiis ma jiro ya anta meeshaan ma ku jirtaan ku weydi an aad u qaatay saas dhe waa gar a anta aan ula jeeda aniga may anba maba ka hadlayna anaga hadda damaair le ka hadlayna anta meeshaan ma ku jirta aan ka rabay aniga anaa hadalka markaa su-aasha si qaldan u dhigay anta a laga rabaa meesha marka hadda haddaan ku idhahdo qum aniga kuma dhawaaqin damiir damiiraana meesha ku jira waxaan ku yidhi qum damiir miyaan ku dhawaaq kuma dhawaaqin qaaf iyo miin waan ku dhawaaqay bis antana meesha ku jirtaa damiira ku jira marka midkaas aan lagu dhawaaqin meesha laga fahma maxaa la yihahdaa mustatir midkaan lagu dhawaaqay l anta qaa'im kaas maxaa la yihahdaa baaris waa inay saas kugu kalcad yihiin damiir lagu dhawaaqaa iyo damiira lagu dhawaaqin Hmm. saasay kala yihin macnaha laguma dhawaaqay gumaiyo lagu dhawaaqay intaas kaliya iska dhe falawalu midka horeeya awalka albaarisu muuqda maya falawalu midka horeeya albarisu waya dhe ah, qalad falawalu ah, laba qaybood soo ma ahayn falawalu midka horeeya midka horeeya waxaa loola jeedaa ima an yakuna lahu suuratun fi lafdi wa mid oo lagu dhawaaqo wa ha mid lagu dhawaaqo way awalku falawalu midka horeeya albaarisu waa baaris wadaalika baariskii ka taa'i qumtu qumtu ta'deed oo kale weeye wathaani midka labeeyaana almustatiru wathaanina waxaa loola jeeda owlaa ow laa yakuunu lahu suuratun fi lafdiyaa loola jeeda owlaa dhawaaq maba lagu dhawaaqo isaga maba lagu dhawaaqo wathaani midka labeeya oon lagu dhawaaqin almustatiro waa midka asturan wadaalika mustatirkii kalmuqadari waa midka lagu qadarahoo kale fii naxwi qawlika hadalkaaga qum istaag aad tidhahdo ka lagu qadara wey uma likullin mid kasta waxaa u sugnaaday kulligaasoo min albaarisi kan muuqda iyo walmustatiri kan qarsoon xaggooda ka ahday inqisaamun qaybsamid biictibaarin fiiruuna ugu sugnaaday baariskana waa qaybsama mustatirkuna waa qaybsama mid kastaaba qaybuu leeyay mid kastaaba qaybuu leeyahy mid kastaaba qaybuu leeyahy uma likulli mid kasta waxaa u sugnaaday kulligaasoo min albaarisi kan muuqda xaggiisa ka ahaaday iyo walmustatiri ka qarsoon inqisaamun qaybsamida usugnaatay bictibaar inay ugu sugnaatay qaybsamidaas fa ama almustatiru mustatirkii hmm. adiga sadarkaan ixraab hadeer uma likulli min albaarisi wlmustatiri inqisaamun bictibaarin iraab maxmunuura laga rabaa laqbada ila iska laqbay mayne mogta annaga waa awoodnaan sidai mogtahay culummadii jaamacadaha inaan u akrineen in waxna bartaan rabnay ya halkaad mare horta adiga uma likullin haye akri icraab ko haye likullin saasa loo raaba marka raab hadda lagu yihado ilaa arday balaba mateeda ko min albarisi jaarmijuur kale haye wuxuu yahay jaarmijuurkaas kale jaarmijuurka hor horta sheeg maxalkiisa ha likullina lagaa rabaa maxalkiisa jooji xamnuur hay icraab jaarmijuurka likullin waa khabar min albarisi jaarmijuurka ahna kullidaa laga sifeeyey xaa looga sifeey ma laga xaaleeyo waa nakiro haye walmustatirina albaarisay ku cadfan tahay inqisaamuna biictibaarinay ugu sugnaatayna meeshii likullin lagu tacrijia lagu tacriji ilaa ad saas u craabtaan ma laydinka aqbalaayo wax kale ah. xarfan bixarfin kitaabka o dhan waa inad craabi kartaa wax aan lagu icraab dii kale maqsuudkii naxwo o dhan weli lama gaari hmm, weli lama gaari fama lmustatiru damiirka fayanqasimu waa qaybsama huwa mustatirki biictibaari wujuubil istitaari qarsoonashada waajibnimadeeda fiiradeeda iyo wa jawaasi jawaasil istitaari qarsoonashada banaanaashadeeda fiiradeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa waajibilisitaari asturmidiisu miday waajibta u qaybsamaa wa jaais jaaisilisitaari asturmidiisu miday jaa-ista u qaybsamaa faama almustatiru faama almustatiru damiirka qarsoon fayanqasimu waa qaybsama huwa damiirkii mustatirka ahaa biictibaari wujuubilistitaari qarsoonaanshada waajibnimadeeda fiiradeeda iyo wa jawaasi jawaasilistitaari qarsoonaanshada banaanaashadeeda fiiradeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsama ilaa qismayni uu u qaybsamaa laba qaybood waajibilisitaari u qaybsama ka bedelo asunidiisu miday waajibta inuu qarsoonaashaada inuu qarsoonaadaaba waajibaba iyo wajawaasi wajaaisihi dhe wajaa'isihi jaa'is lisitaar qarsoonaanshadiisu miday jaa'ista waay wa nacni waxaan ula jeednaa biwaajibilisitaari asumidiisu midkay waajib tahay ma damiir aan ula jeednaa damiirkaasoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn qiyaamu daahiri daahir inuu istaago maqaamahu booskiisa mhm. ficilku hadduu qaamo yahay masderka maqaam dheh hadduu masder ficilku aqaamo yahayna muqaam iska dhaho miimka godo ah, miimka iska godo saas wey cagsiga mar banaan waa la sheegay lakiin anagu intaan liqiinin taasay ahayd oo qaar ay yiraahdeen iyadoo aqaama masderka maqaam waa la iska dhigi laakiin sida asalka u asal wa nacni waxaan ula jeednaa biwaajibistitaari asturnidiisu midkay waajib tahay ma damiiraan ula jeednaa ah, waa mafcuulkii nacni damiirkaasoo laa yumkin uusan suurtagal ahayn qiyaamu daahiri daahir inuu istaago maqaamhu meeshiisa waxaa la yidhaha damiirkan waajib u asturan yahay damiirku meeshuu yaalla inta laga qaado in isim daahira la dhigo xagga ixraab ahaan meeshuu yaallo xagga lafdiahaan maba lagu dhawaaqin damiir musatir mogta lafdiahaan maba lagu dhawaaqin laakiin icraab ahaan meesha uu ku jiro in inta damiirka layska daayo icraabka uu leeyahay isim daahira la siiya ma banaana maba ansaxayo tarkiibkuba kaasaa waxa la waajib waa surayn mar haddaan inta layska daayo isim daahira lagu bedelo karin waa waajib fiiri maa damiira loola jeeda laa yumkinuusan suurtagal ahayn qiyaamu daahiri daahir inuu istaago maqaama meeshiisa midkaas waajib ka damiiri damiirkii oo kale weeye damiirkii almarfuuci la goday bilficli ficilka lagu goday ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka almabdu'i lagu bilowday amase mudaaricii almabdu'i lagu bilowday bilhamsati hamsada damiir mustatira oo waajibulistitaar ah ficilka mudaarice hamsada lagu bilowday faacilkiis oo kale weeye ama naaibu faacilkiis kuma uusan dhihin isagu faacili mogta ha marfuuci kuyi maxaa ila wuxuu rabaa in isla soo galaan faacil iyo naab faacil labadaba hmm, labada in isla soo galaan ku rabaa wadalika waajiblisitaarkii ka damiiri damiirkii oo kale weeye damiirkii almarfuuci la goday bilficli ficil lagu goday ficilkoo almudaarici mudaarica mudaarici almabduu'i lagu bilowday bilhamsati hamsada wadalika mithaalkii ka aquumo oo kale weeye aw binuuni nuunta lagu bilowday wadalika mithaalkii ka naquumu annaga istaagayn oo kale weeye aw bitaaitaada lagu bilowday wadalika mihaalkii ka taquumu adaa niyahu istaaga oo kale wey fiiri marka mudaarica hamse lagu bilowday aquumu ana istaaga faacilkiisi waa damiir mustatir oo waajib u asfuran ana wey waajib u asfuray waxaa loola jeedaa ficil mudaaric oo hamse lagu bilowday faacilkiisu ism daahir ma noqon karo ta damiirka iska deed ism daahir kama dhigi maba noqdaa lagu ma dhigi kartid aquumu zaydu zaydaa istaaga ma dhigi kartid carabiga maahana lagu leeyay haddaad saas u macnaydo si kale waa loo macnay kara aquum zaydun laakiin aquum zaydun zayda istaaga oo zayd aad faacil ka dhigto maya abadan lagama yaabo inuu ku arso ma kuu soco karaa lagu leeyay carabiga maaha maxaa yaele ficil mudaaric ah, hamse lagu bilowday isim daahira faacil uma qaabto uma qaabto nuun haddii lagu bilowda waa la mid naquumu anagaa istaagayna naquumu facilkeedu waa damiir musatir oo wujuub astura waajibay waxaa loola jeedaa ficil mudaaric nuun lagu bilowday faacilkiisa naib faacilkiisu midna ma noqon karo ism daahir ma dhigi kartid naquumu azayduuna carabiga maahana lagu leeya haddaad u macnaydo azayduna faacil haddaad tirahdo carabi ma ahana lagu leeyay azayduna faacil haddaad tirahdo si kale u macnay waa loo wadi karaa si kale ow bitaa in lagu bilowday taada waxaa loola jeedaa ta oo mf oo muaa mufrad mudakaro mukhaataba ta'diisa loola jeedaa wadalika miaalki ka taquumu niyahu adiga istaaga waa mufrad mudakar muhaadaba tadiis wuxuu ku yidhi alaa tara miyaadan arkayn ma indhaad laada inaan meeshan isim daahiru dari karin bal ila fiiri alaa tara miyaadan arkayn annaka adiga laa taqul ma dhihi kartid aquumu zaydun macnaha adoo zayd faacil u wada ma dhihi kartid laakiin si kale ka dhigi kartaa oo waa maxay munaadad ka dhigay aquumu waan istaagaa zaydu ya zaydu zaydow aad leedahay munaadad ka dhiga taasaa lagu wadi karaa ah, walaa taqulu ma dhihi kartid naquumu camru oo camar aad faacil ka dhigaydo naquumu camrun camaraa istaaga baatil waya lagu leeyay ficil mudaaric nuun lagu balooday marfuuciis ma noqdoba ism daahir laakiin munaada ka dhig naquumu waa istaagaynaa annagu yaa camru camarow iska dhe taasaa kuu soco kartee waxaa lamid a ah, walaa taqulu ma dhihi kartid taquumu adaa istaagaya zaydu zaydow adaa istaagaya taquumu zaydu adoo ka wada zayd inuu faaciliya ma banaana lagu leeyay ma banaana ma banaana marka waajiblisitaarka waa tobankii tobankii weeye ficil mudaaric oo hamse lagu bilowday ficil mudaaric oo hamse lagu bilowday aquumu ficil mudaaric oo nuun lagu bilowday naquumu ficil mudaaric oo ta mufrad mudakaro mukhaadaba lagu bilowday taquumu ismu ficil mudaaric ismu ficil mudaaric oo kaleto we waa yaaba we we waa yaaba saw afar maaha ficlu amar mufrad mudakar mukhaadaba la amrayo mufrad mudakar mukhaadaba waa in la kale maya shan soo ma ahan ismu ficil mudaaric ismu ficil amar dhe ismu ficil mudaaric soo sheegnay ismu ficil amar sah iyo mah iyo lix soo maaha ficlu tacajub oo afcala wasinka ah ilaa laba w siiquu lahaa soo maha afcala iyo afcil sooma lahayn afcala wasinka ah toddoba afcaal khalaa cadaa xaashaa sideed soo ma ahan ismu tafdiil ismu tafdiil sagaal soo ma master ficilkiisa ka naa'iba darban saydan fa darba riqaabi gaalaha gaalada luqumaha ka garaaca soo maaha fa darba riqaabi darba ay idribuu ariqaaba qooraha surka ka garaaca gaalada wey hmm. tobankaas wey ficil mudaaric hamse lagu bilowday ficil mudaaric nuun lagu bilowday ficil mudaaric oo ta mufrad mudakar mukhaataba lagu bilowday ismu ficil mudaaric we ufin oo kale ficlu amar mufrad mudakar mukhaadaba lagu amrayo shan ismu ficil amar sahya ma ficlu tacajub oo afcala wesinka ah maya wesinka siigada kale afcaal istinaa ismu tafdiil oo fi masalati ku fi gayri masalati lkuxli ah isna masalatu lkuxliya laga reeba fi gayri masalati lkuxli master ficilkiisi ka naaiba tobanki ma tiri tobankaas wey wasatru marfuucin bimrin wasatru marfuucin biamrin xutima waduuna yaa mudaaricin wasmayhima wa afcalu listinaai watacajubi wa afcalu tafdiili darban tusibi saas wey tobankaas wey tobankaas wey wallahu subxaana wa tacala aclam w sala allahu ala nabiyina